guur ahaan loo kala badasho iyadoo meher uusan meesha ku jirin ayuu imaamka axaadiid caddaynaysa tafsiirkaas aan ku tafsiirnay ayuu halkan ka gelaya xadiid saddex kun saddex boqol iyo todoba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai al akhbarna haarun cabdillahi alxamal wahiqa qaala xadaثana macni ibnu ciisa alashjaci mowlaahum wahiqatu dabt qaala xadaثana malik ibnu anas imam da alhijra can naafic mowla cabdillahi bni cumar xaa taxwiil ayuu imaamku sameeyey raximah اllah wاlxaariث ibnu miskiin qira'atan calayhi waana asmac can ibn اlqasim cbdiraxman bn qasim alcutaqi wahiqa qaala xadaثana qaala malik xadaanii waxay u warramaya naafic can ibni cumar radia allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka a sal slm naha wuxuu diiday an ishiaari hiaarka ayuu diiday hiaarka ayuu diiday weyaan washikaaru shikaarkana an yuzawija waa inuu guuriyo arajulu ninkii arajula ninka kale ibnatahu gabadhiisa uu guuriyo calaa an yusawijahu inuu isna u guuriyo ibnatahu gabadhiisa walaysa uusan ahnin baynahuma dhexdooda sadaaqun wax meher ah uusan jirin intaas ayaa ku xihan marka waa in labadoodii ay gabdhihii isweydaarsadaan laakiin waxaabay yaraatee meher oo la bixina meesha uusan olin sidaa weyaan xadiidka saddex kun saddex boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiid saxiixa isna qaala imam s abarna moxamed ibn cabdilaahi moxamed ibn ibraahim ibn ismaaciil ibn culya wahiqa wa cabdiraxmaan ibn moxamed ibnu salaam alhashimi laa ba'sa bihi qaala xadaana isxaaq ibn yuusuf alazraq alqurashi iqa can cubaydillaahi بن cmر بن xفs الcmري wa ثiqة tbt can abi zinaad cabdالlahi بn dakwan wa ثiqaة tbt an acrج cbdiرحman بn hurmus wa ثiqaة thabt can abi hurayraةa radي الlah ta qal abu hurayra nahaa wuxuu diiday rasu rasulka sal slm wuxuu diiday can الشhiaari shiaarka ayuu diiday qaala wuxuu yihi cubaydالlah cubaydالlaahi bn cmar alcumari ayaa wuxuu yidhi wالشhikaaru shiaarkana kaana wuxuu ahaaday arajul ninka yuawij mid guuriya ibnatahu gabadhiisa ayuu u guurin jiray qof calaa an yusawijahu inuu isna qofka wa loo u guuriya ukhtahu walaashiis sidaa weyaan marka laba gabdhood in laisku badasho oo meeshan meher uusan ku jirin taas ayada ah weyaan shiqaarka marka taas nabigeena wuu diiday calayhi salaa slam laakiin haddii gabadhii ninkan uu bixiyo meher la siiyo kadibna ninkii gabadha la siiyey gabadhiisii uu ninkii kala siiyo ama walaashiis u siiyo iyadoo meher la bixiyey iyadna wax ishkaal oo ku sugan dhibaato ah ma lahan in sha allahu tabaaraka watacaala baabu tawiiji guuri laisugu guuriya calaa suwari min alqur'aan suurado qur'aana bedelkii xoolo la qaadan lahaa in gabadhii qur'aan in la baro meher looga dhigo in ay bannaan tahay iyuu baabkan u baabay xadiid aan soo marnay oon u deliishanay meel kale ayuu imaamka soo celiyey si aad u deliishado halkan in suwar qur-aanka ay noqon karaan haddii gabadha la baro oo la xifdisiiyo laguna ballamo horaan inay meher noqon karaan oo ishkaal lahayn oo meherka uusan naqdi ikashon laazim ahayn xadii saddex kun saddex boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam nasai akhbarna qutayb bn saciid qaala xadaثana yacquuba yacquub ibn cabdiraxmaan izuhri waa iqa soo maahan xadaثana ah. yacquub ibn cabdiرaحman الzuhri inuu iqa yahan filaya can abi xaazim wa slm bn dinar wa iqaة caabid can sahl ibn sacdin الsaacidi radia اllahu tacala an arda ana imra'atan haweeney waa xadiidku waa rubaaci wa oo nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam iyo alimaam الnasa'i waxa udhexeeya afar qof bas ana imra'atan haweeney jaءat rasul lah u timi sal slm faqalat waxay ti ya rasul rsulka allow ji'tu waxaan imaaday oon kugu imaaday liahaba inaan kuu hibeeyo nafsii naftaydi laka adig fanadara ilahi rasul nabiga lagu eegay ala sl slam fasacada wuxuu ku taagay oo kor ugu qaaday annadara saasuu eegay ilayha iyada wa sawaamahu kadibna uu soo raariciyey ama cagsi labadaba dhib ma lahan uma kadibna aaa rasahu madaxiisa nabigeena raaric alayhi salaa slam yani inuusan dan kalehe mesha ka cadaatay falamaa goortay ra'at ilmaratu haweenayd ay aragtay annahu nabigeena calayhi sala slam lam yaqdi fiiha shayan inuusan waxba ku xukumin ama uusan dan ka gelin ama uusan rabin jalast iska fariisatay lam yaqdi yani waan ku guursani iyo kuma guursani labada ma dhihin haddii xaaladda aysaa noqotay markuu nabiga iska aamusay ayadna waa iska fariisatay faqaama rajulin baa istaaga oo min asxaabii saxaabadiis ka mid ah faqala ay rasul rasuulka allow ay yaa rasuul lah in lam yakun laka haddii aynu kugu sugnaan biha iyada xaajatun wax dan aadan ka lahayn fazawjniiha anig guri aniga ayaa dan kalaho dooniy qala wuxu hal cindaka min shayin wax miyaad haysataa xoolaa faqala wuxu laa maya wallahi baan ku dhaartay maa wajadtu maa wajadtumaa min hayin hay faqal wuxu undur war soo barbaar oo soo fiiri walow khaataman faraati oo min xadiidin bir haba noqde fadahaba wuu tagay uma rajaca wuu soo laabtay faqal wuxuu yidhi laa maya wallahi baan ku artay ya rasul rsulka allow walaa khaataman min xadiid walaa xataa faraati bir ah gacan kuma hayn waa nin ficlan ay ka taallo waa dhulka sakxad meelaha qaar waxyaabaha eh, soo socdaa ka daran yani araadtii xitaa uu soo waayey eber wa o allahu akbar fadahaba wuu tagay uma rajaca waqal wuuu yihi faqal wuxuu yihi laa wallahi maya laa maya wallahi baan ku dhaartay ya rasul rasulka allow walaa khaataman walaa wajadtu maan helin khaataman faraati min xadiidi bir maan helin walaakin warka lagu laabay haada kanayto intuu maradiisa u taabtay izaari waa hoosguntigaygii ya waa hoosguntigii qaala sahlin wuxuu yidhi maa lahu ridaaun wax haba yaraatee garbaa u saartana ma haysta hoos basay marada ugu xihanta qaybtan kore kulli oo iska <laughs> iska banaanta laa xawla walaa quwata illa billah waay kadibna wuxuu yidhi faraha iyada gabadha waxaa u sugnaaday oon siinaya oon meher ugu dhigi nisfuhu niskiisa ayaan meher ugu dhigi ayada ayaan u siinaya o faqala rasul la u sal slm maa tasnacu maxay gabadha ku falaysaa oy yeelaysaa biizaarika wasuntigaada in labistahu haddii aad xihata lam yakun calayha korkeeda ma ahaada minhu xaggiis shay waxna adig haddii aad xihata iyada waxba uma taray wain labisathu haddii iyada ay xihatana lam yakun calayka korkaada ma ahaada minhu xaggiisa shay-un haddii ay iyada xihatana adiga iska qowlaani waxba kama faa'iidaysid haddii adiga aad xihatana iyadana wax gaara ma lahan marka maxaa faa'ida fajalas rajul ninka marka albaabkas markuu garaacay oo wixii o dhan ay soo wada xirmeen iska fariistay gabadhii ablen mid noqda isna waa iska fariistay xataa aala ilaa uu ka dheeraada majlisuhu makaana fadhigiisi iyo fadhigiisi muddo badan ayaad fadhi inaad ilahay faraj keeno uma qaam wuu iska istaagay tag marka fara'aahu rasul barak sal slm waliyan xaal mid dubar joodi oo sii socda oo ninkii aad ayaad muxuu arkay oo sii socda o faamara bihi wuu faray faamara wuxuu faray bihi ninkii faduciya waa loo yeeray falamaa goorta jaa u yimid qaal wuxuu yidhi maa maaka ama maada maxaka maxaad wadataa oo taqaana meel quraan qur-aanka qaal wuxuu yidhi maci aniga la jirkaygu xaad oon xifdisanahay suuratu kada wa suuratu kada cadadaha wuu tiriyey fa qaala rasulkan wuxu yh sl hal taqra'uhunna can dahri qalbin kor ma ka taqaana yani kitaaban ka akhrina maahane kitaab maba jir markayda yani waan aqaana maahane kor ma ka taqaana qaal wuxu yhi nacam ha qaal wuxuu yidhi mallaktukahaa waxaan kuugu kuu milkiyey oon kugu mahriyey oon kugu guuriyey bimaa qur'aan bimaa shay oo macaka adiga la jirkaada ahaada oo xifsan tahay oo meel qur'aani qur inaad barto gabadhaas ood xaafid ka dhigta intaa taqaan aad xifdisiisa intaas ayaan meherkaaga dhigay oon kugu kugu guuriyey meherkeedana waa inta ayada saa ula socyo nabig yihi sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa in wax manfaco ah oonan kaash ahayn in gabadhi meher looga dhigi karo kaba soo qaad gabadhi in la yidhaahdo qur-aanka ilaahay baan ku xifdisiini berigi hore madhaxaas waxaa jiri jirtay kitaab qur-aan ah gabdhaha in meher looga dhigo arrinta ayadeed waa laga shalay aadaa looga shalay arrinta ayadayd lama mahadin ogaada maxaa yeeley sanacadaya naga xumayde in la dhahaa qur-aanka kitaab waa sax weyn kitaab qur-aanka waa kaa qaadan lakin xifdisiin gabadha aa la xifdisiiye markaas meelaad ka dhacaba ama isaga ha u fadhiistay ama lacaga ka bixiyo meeluu kala lacab wuxuu siin lahaa mogta kitaab qur-aanoo boqol iyo siddeetan shilin joog ama laba boqol shilin joog ayaad ku tuura gabadhi aga meher maad lahayne wuu iskaga ciyaaraya marka marka khalad ay xaqiiqatan arrinta yada ahaan aad uma qurux badnayn dariiqa nabigeena u maray slam ninkan qur-aan badan u xifdisanaa ama qur-aan kasta uu ka yaqaan inta eed inuu bara halkii ayadoo qur-aan ah oo qofka la xifdisiiyo malaayiinoo lacag ayadaa ka qiimo badan shaki ma lahan marka dhanka marka gabdhaha meherka looga dhigaa waxay noqdaan wax manfaca oo manfacadooda ay weyn tahay waa ina noqdo nacam kitaabka qur-aanka musxafka manfaco badan ayuu leeyahay laakiin musxafka qiimo ahaan qofku wuxuu ka heli karaa wax aad u fudud dadka qaarna qiimahaas gabadhaas musxafka haliigu mahariyi tiro qur-aanka jacaylkaas eh, u qabtay macnahaas isaga ah si khaldan bay u fahmayaan ama ay u fahmeenba uamayaan u fahmeen kadibna gabdhihii ay ku xumeeyeen wa calayhi marka maadaama darsi laga qaatay kitaab qur-aan maahna qur-aanka dhammaantiis ama qur-aanka nuskiis muxuu ahay xifdisii haddii kale shuql iskuma lihin ama muxuu ah lacagta la qaadanaya caadigeeda si inay dhahaan gabdhaha marka waa u martaa baabu taswiiji in qofka loogu guuriye cala islaam islaamnimo waa maguur aad iga rabta haa soo muslim meherkaygana muslimnimadaada ay noqonaysaa ogow inay bannaanta ayadna gabdhaha muxuu ah markaay qolyo gaalo ah ay isbaranayaan kaba soo qaad ama ay isyaqaaneen kadibna guuru ka damcaya haddii marka ay tidhahde waa idi guursani meherna kaama rabo laakiin waa inaad muslinto haddii ay ku shardiso arinta ayada waa arin dariiq mutabacaoo la yaqaanay oo xilliga nabigeenna ah calayhi salatu salaam wax dhibaata yeelatana aan ku sugnayn sidaa weyaan waxaa laga yaaba mararka in lais weydiiyo oo qofku is yidhaahdo nabigeenna calayhi salatu salaam xadiidkii muhaajir umuqays ninkii soo haajiray oo maka ka soo haajiriyo madiine u imaaday gabadhi muqaysa u jeclay darteed u soo iyo kan isma galayaan maya isma lahan isma galayaan ka weeyaan hadda mualafatulquluub ku aragteen ilaah subxana wa tacala markuu zakawaad ka hadlayay wuxuu ku soo daray walmu'alafati quluubuhum dadka quluubtooda lasoo dumaayey waa dad gaalo ah oo lasoo islaaminay amaba soo islaameen oo laakiin qalbigooda la xoojinay labadaba waa geli marka in qofka jid kasta oo lagu muslimin karo loo maro waxba dhibaato ma laha haddii marka gabadh intuu naga jeclaaday kadib inu yihah waa soo muslim gabadhaan hadlaysi waa lagu siini waana muxuu meherlaan lagaga dhigi soo muslim marka inaad islaamkiisa wanaagsanaado waxaa laga yaabaa dadka kale oo muslimnimada ku dhashay aad islaamka uga nafci badnaado oo waxaa weeyaan kumanaan iyo boqolaal iyo malaayiin ay sabab uu sabab uu noqda inay soo muslimaan marka arrinta iyada ah waa ariiq nabigeenna alai slam xilligiisa dhacay dhibna aan lahayn xadii saddex kun saddex boqol iyo afartanaad waa xadii saxiixa qala alimam nasir akhbarna qutayb bn saciid qala xaddaana moxamed bn muusa almakhzumi wa saduuqun rubama rumiya bitashayuc can cabdilahi bni cabdilah bn abi alxata alansaari waiq can anas bi malikin radi allah ta qala wuxu yhi anas tazawaja wuu guursaday abu alxata ninka la abu alxa ayaa guursaday uma sulaym ayuu guursaday gabadhaas saxaabiyadda ah fa kaana wuxuu ahaaday sadaaqu maa baynahi maa bayn maa baynahumaa maxaa idiin qoran sadaq min sidaaq sadaq bifatxi wala bikasr bilfatxi weeyaan adaaq waa la kordhabi sadaaqu maa baynahumaa meherka u dhexeeya wuxuu ahaa fa kaana wuxuu ahaaday sadaaqu maa baynahuma alislaam ayuu ahaaday islaamkii waa isinka kaana oo la dibdhigay muahar ah marka fa kaana wuxuu ahaaday sadaaqu maa baynahumaa alislaam ayuu ahaaday aslamat way islaamtay umu sulaym qabla abi alhat abi ala horti ay soo islaamtay fakhaabha wuu soo doonay marka abu alxa ayaa soo doonay faqaalat waxay tihi innii aniga qad aslamta waan soo islaamay fain aslamta haddii aad soo islaamta nakaxtuk waan ku guursani ee faaslim soo islaam faaslam wuu soo islaamay fa wuxuu ahaaday sadaaqu maa baynahumaa fa wuxuu ahaaday islaamnimadii wuxuu ahaaday sadaaqa maa baynahuma sadaaqa u dhexeeyey ayuu ahaaday weeyaan fa alislaamu sadaaqa maa bayn marka kaanadii isinkeedii waa alislaam weyaan oo maxduufa ah, amaba horaan aanu soo marnayba waay xadiis saddex kun saddex boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasi ala sl akhbarana moxamed sadaaqa marka sadaaqa magacyo sagaalaha loo sheegaa iyo meherka magacyada waxaa ka mid ah asadaaqu ayaa ka mid ah asaduqatu saduqa ayaa la yihahdaa kan saddexaad waa almahru kan afaraad waa annaxla waa kan kale alfariida kan kale aljru kan kale alcalaa'iqu kan kale alxabaau kan kale alcaqru intaba waxaa weeyaan meherka ayaa loo isticmaalaa ilaa sagaalkaas magac ayuu meherka leeyahay xadii saddex kun saddex boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nas akhbarna moxamed ibnu nadr ibnu musaawir almarwazi waa saduuq qaala ambana jacfar ibnu sulaymaan adubci albصri wa saduuq shiiciي can haabit ibn aslam bunani waa iqatu caabid can anas malikin radi a qa anas malik khaaba abu alata abu alxa wuxuu doonay uma sulayman ayuu doonay faqaalat waxay tihi wallahi alla ku dhaartee maa miluka adoo kale yaa abaa alxata abaa alxow yaa abaa alxatu yuraddu mid la celiimatid abaa alxow adoo kale mid la celiimatid ahy maa miluka yaa abaa alxata yuraddu adoo kale abu alxow nin la celiye oo guur uu dalbaday loo diida ma tihid nin qiimo badan oo sharaf badan oo qurux badan oo maal badan wamaa ilaa dalik ayaa tahay oo wanaagsanta yani wailsanta marka yada walaakinaka warka walaakinaka adiga rajulu nin baa tahay rajulun nin baa tahay kaafirun gaal ah wa ana imra'atun haweeney ana muslimatan muslimada walaa yaxilu ima banaan li aniga an ataزawajaka inaan ku guursada guurkeedii ay dacwo ka dhigtay soo jeedaan fadliga umu sulaym ayay ka mid tahay radia allahu taala anha fain tuslim haddii aad soo islaamta fadaaka islaamnimada soo islaamtay ayaa mahri meherkayga ah wamaa asaluka mana ku weydiinaya hayrahu islaamnimadaas waxaan ahayn kuma weydiinaayo fa aslama wuu soo islaamay fa kaana wuxuu ahaaday daalika islaamnimadaas mahraha ayuu ahaaday qaala haabitan wuxuu yidhi famaa samictu ma aanan maqlin bimra'atin haweeney qatu weligey weligey kaanat ahaatay akrama mid kaga karaamo badan famaa samictu ma aanan maqlin ayuu leeyahay haabit bin aslam bimra'atin haweeney qatu weligey kaanat ahaatay ama weligeedba kaanat ahaatay akramaka midka karaamo badan mahran xagga meherka min ummu sulaym alislaama islaamnimadii ayaa meher ilaahay subxana wa tacaala dartiisa ay uga dhigtay oo fadakhala biha waa u galay oo wuu u hoyday fawaladat lahu wlaad khayr badan ay u dhashay radia allahu tacala canha wa ardaha marka baabka imaamku u baabaysta marka gabadha muslimadda in meherkeeda laga dhiga ninkeeda ay sharti ugu dhigto haddii aad soo inay tirado inay dhibaato lahayn ayaa iyadna laga qaadana weyaan ya sheekh hmm. ah. <laughs> waa suuragal kaba soo qaad sigaaru cabi ama wax ka weynooba cabi marka waa soo doonay marka waxay ku tiri marka haddii aad waxaa weeyaan macaasidaa ka soo dhex baxda ood sigaar iyo wixii ka weynayba aad bannaan ka tagto ood safka hore masjidka aad gashood culimadan saliyada iyo dhiganaysa meeshan aad ku biirta ama dhigaa maha dhiganin ood halkaan imaado waxaa weeyaan waan ku guursani mxuu waadi guursani meherkaadana hanuunta ada hanuuntay ayaan ka dhigi haye alfaal <laughs> haye islaamka ma lagaga qiyaasana tanna haye meel ku sheega arintayda hay adigoo laftaada meel ku sheega adigaa keentay ya sheekh waardiy gabdhaha waardaynaysa yani xuquuqdooda oo fiicanta in la waardiy ya a iyada waa u kolleyba laba jeerba laba jeerba nin rag ah dumarun baa ka adag sheekh cabdisamed maqlaysa nin ragga si kastoo muxuu ahaa toban xiniyo ataa hataa lagu sheegay dumarun baa ka adag meel marka iyada ayna raalli ka ahayn waa adag tahay inuu muxuu ahaa eh, ku irbiyo ama ku qasbo waa adagta marka waxay ku ballameen haddii ay ka baxdo hadduu ka baxo iyada maxay hayne iyadana waxay leedahay muxuu ahaa meesha kusoo noqama wabilahi towfiiq nakalawad marka masaladaas kale jawaabteeda dib aan dhigayna insha allah tabaraka watacaala wax miyaad ka haysaa sheekh wax miyaad haysaa waaya laakiin islaamnimada waa wax ku cad meesha waxaa marka ay imaana ma looga qiyaasan karaa oo muxuu ahaa eh, qofki inuu hanuuno oo kale ama safka koobaad amaba qeybtan hormeyst inuu joogtay oo kale ma lagu qiyaasan karaa mise loguma qiyaasan kara nas ma hayna laakiin waa suuragal lagu qiyaasan kara baabu tawiij eh, gabadha in lagu guuriyo cala alcidqi in la xureeyo addoonay ahayd marka xurayntii la xureeyey ayaa looga dhigay meher inay bannaanta inay bannaaneen arinka isaga culimada alama aarbaca way isku yara khilaafeen ashaaficiya wاlxanaabila ah, madhabkeena iyo madhabka alimaam axmed eh, inay dhib lehen ayay qabaan oo sida imaamka imaam nasaa u qaba ay la qabaan canafiyada rag waa ka hor imaadsan yihin xadii saddex kun saddex boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala aimam nasai abarna qutayb bn saciid qaala xadaثana abu cawaana alwadax bn cabdillah shkuri wa iqat tabt can qataada wa cabdilcaziiz yacni ibnu sahayb albunani mowlaahum اlbصri wa iqa can anas bn maliki radi اlah ta xa وأنbأna qتayb بن سعيid qال xadثna xmاd بن زayd بن dirhم عan ثابت بن أسلم وشucayb بن الxabxaab شhucayb بن الxabxaab الأsدي wa ثiqة عan أنس بن mالك رضي الله عنه أن رsul صل ل sلم أعtq wuxuu horeeyey صفية bint xuyay بن أkhطب oo nimankii ree yahuudeed bani bani bani bani haye inta ku sheegaysa bani nadir mise waa bani qaynuqac bani nadir axsanta axsanta safiya bintu xuyay ibnu akhtab oo nin ugaas ahaa oo xuyay ibnu akhtab la yihahdo oo nimanka yahuud ahaa oo khiyaanada badnaay oo nabiga cala slat slam magaalada madiina ku dhibay uu dhalay ayaa waxaa weeyaan uu nabigeena guursaday calayhi الsalaatu wasalaam actaqa wuxuu xuray nabigeenna actaqa rasul sal sl safiya ayuu xureeyey wajacala wuxuu ka helay cidqahaa xurayntadana meheraha mahraha meherkeed ayuu ka dhigay oo waa guursaday weyaan markuu xureeyey xuraynta uu xurayna meherkeed ayuu ka dhigay radia allahu taala anhu walafdu limuxamed ayaa iskala miswaanboode can anas malikin aan ku noqdo ana rasuula sal sl ataqa xurey safiyat safiya wa jacalahu xurayntaas wuxuu ka yeelay sadaaqaha meherkeed ayuu ka yeelay culimadu waxay leeyiin nabigeena calayhi salatu salaam dumarkiisa wuxuu sida noo imaan doonta wuxuu siin jiray toban iyo laba uqiya oo u dhiganta shan boqoloo dirham shan boqoloo shilin oo fida u dhiganta ayuu siin jiray saxaabada nabigeena afar boqol ay u badnaan jireen marka laakiin sida noo imaan doonta xaas xaaskiis ka mid ah lix kun mise afar kun oo dirham ayaa meher looga dhigay laakiin najaashi ayaa ugu dhigay taas marka gooniyay ahayd oo waxaad isaga nabigeenna uu amray ma ahayn najaashi ayaa sidaa yeelay marka umuna safiya marka waxaa weeyaan nabigeena calayhi salaa slaam cidqigeeda wuxuu ka dhigay meherkeeda waxaa laga yaabaa ay culimmada leeyihiin nabigeena calayhi salaa slaam xilligaas uu umuna safiya guursanayey inuusan lacagta iyada haynin oo shanta boqol oo dirham uusan gacan ku haynin wax yaroo muxuu yufticul ahoo yarna inuu siiyo uusan rabin marka cidqiga oo intaas aad ugu badan iyo xuraynta ayuu nabigeena ku karaameey radia allahu tacala wadaha weliba waxay kaga duwan tahay in ay tahay laba nebi ayay ku joogtaa laba nebid ay ku joogtaa kuwe waa nabi ismaaciil ay u dhexaysaa nabi ismaaciil calayhi الsalaam oo nabi moxamed alayh salat slaam ku jooga halkaasay ku joogtaa oo zawj u noqday aabbaheedna yuu ku joogaa nabi ya nabi yacquub nebi yacquub ila mogta muusa waxaa weeyaan eh, eh, taqriiban waa laga horreeyey waa laga horreeyey marka bani israa bani israiil oo dhanna ma ahan nabi muuse kuma joogaan laakiin bani israiil o dhan waxay ku joogaan nebi yacquub lidalika israa'iil waa yacquub magaciisa sidaa weeyaan marka laba nebi ayaay ku joogtaa midna aabbaheed ah oo awowgeed kore ah midna ninkeedii iyo zawjkeedii ah radia allahu taala adaha waay xadii saddex kun saddex boqol iyo saddex kun saddex boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadii saxiixa أخبرنا محمد بن رافع القشيري وثقة عابد قال حدثنا يحيى بن آدم القرشي مولاهم وثقة حافظ فاضل قال وحدثنا سفيان الثوري ويان حاء وأنبانا عمر بن منصور النسائي وثقة ثبت qaala xadaثna abu nucaym alfadl ibn dukayn wa iqatu dabt qaala xadaثna بن سفyان الثوري عن يونس بن عbayd العبدي mولاهم ثقة ثبت فاdل wrع عن بن الحبحاب بن الحبحاab haddaan soo marnayo waa شhuعayb بن الحبحاab waa nin oo ree asdi oona ثiق عن aنس بن mالiki رaضي الlaه تaعaلى عن aنس بن mالiki رaضي الlaه taعaلى عن أرضاه اعتaق qaala wuxuu actaqa wuxuu xuray rasul sl slm safiya ayuu xureeyey wajacala wuxuu ka helay ciqahaa xuraynteedana cidqaha xuraynteeda meheraha ayuu ka yeelay meherkeeda walafdu limuxamed laba nin oo warisay oo midka damba wuxuu ahaa camar ibnu mansuur annasaa'i kii horan maxamed ibn raafic marka ariiqa maxamed ibn raafic ayaa waxaw lafdiga hadda aan soo marnay iskalah weyaan baabu ciqi arajul ninka inuu xureeyo jaariyatahu adoontiisii uma kadibna yatazawajuhaa uu guursado inay bannaantahay dhib lahayn ayuu baabkan u baabay xadid saddex kun saddex boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي واثقة حافظ قال حدثنا ابن أبي زائدة زكريا بن أبي زائدة واثقة متقن قال حدثني صالح ابن صالح الثوري واثقة ثقة عن عامر ibn sharaaxil ashacbiy waa iqat mashhuur faqih faadil can abi burdata ibn abi musa alashcari waa iqa can abi musa alashcari cbdulahi bn qays radia allahu ta ada qal u abdulahi bn qays qaala rasu rasulka wuxuu yihi sal allahu alay slam alaaatun saddex yuutowna waxaa la siiya ajrahum ajarkooda maratayn laba jer ayaa la siiyaa rajulu nin oo kaanat ay u lahu isaga amatun adoon ayuu lahaa faadabaha wuu edbiyey wuu tarbiyeeyey faaxsana wuxuu wanaajiyey adabaha tarbiyadeeda diinta ayuu baray dhaqanka suna ayuu baray waa wanaajiyey o ninkaas wacalamaha kadibna wax baray fa axsana tacliimaha waxbaritaankeedana wanaajiyey uma kadibna actaqaa xureeyey watasawajaha guursaday ninka isaga ah laba jeer ayaa jirkiis la siinaya siduu nabigana shege sal l slm kan labaadna waa cabdun addoon oo yuaddi guta xaq allahi xaqa alle iyo xaqa mawaali dadkii isaga addoonka uu ahaa xaqooda guta isna laba ajir ayuu leeyahay iyo wa muminu ahli lkitaab yahuudda iyo nasaarada qofkii ayay ka mid ahoo soo islaama horaana yahuudi nasraani ahaa kadibna soo islaamo isna laba jeer ayaa ajirkiis la siinaya oo laba nabi iyo laba kitaab ayuu rumeeyey marka nabigeena saas ayuu le sal allahu calayh wali waslem marka gabadha in eh, addoonta ah la tarbiyeeyo kadibna waxaa wax la baro oo weliba la wanaajiye labadaba lana xureeya lana guursada ajarka ayaa ku sugan imamka wuxuu deliishaday in qofka inuu addoontiisii eh, xureeyo kadibna guursada ay bannaanta ayuu deliishaday ajarka ku suganna hoos ayuu ku yeela waad arkaysaan xadii saddex kun saddex boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas abarna hanaad ibnu sari abu sari wahiqa can abi zubayd cabthar ibn اlqasim wahiqa can muطarif ibn طariif alxaariثi wahiqatu faadil can caamir bn sharaxiil ashacbi can abi burdata ibn abi musa alashcari can abi musa alashcari qala wuxu abu muusa intaba waa raggana soo maray hadda qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm man actaqa qofka xureeya jaariyatahu addoontiisii uma kadibna tazawajaha guursada falahu isaga ay u ajraan laba ajar intaas marka xadiikaas imamka labada xadiis wuxuu daliishaday in addoonta in la xureeyo kadibna la guursada ay dhibaato lahayn ajar ku suganna waad ujeedaanoo indhihiinaad ku haysaa nabigan ayaa sheegay sala allahu calayh wali wasalam laakiin annaga hadda addoon gacanba laguma haayo gacanba laguma haayo baabulqisti cadaalad in lagu sameeyo fi lasdiqa meherada la bixina in cadaalad lagu sameeyo oona jaw lagu samayno gabdhihii aanan la dulminin ayuu baabkan u baabyahay yani markaad bixinayso meher meher marka miliga iyo nooca dadka adqofta aad guursanaysa dadka la nooca ah meherka la siiyo in waxaa weeyaan aad bixiso ayuu baabkan u baab yahay la bixiyo adii tiro dheer xadii saddex kun saddex boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadii saxiixa qala imam nas akhbarna yunus ibn cabd اlaclى الصdفي almisri wa ثiqة وسlayman bn dawuud almihri almisri ثiqة can ibn whb cbdالlah بn whb الmisri qala akhbarna yunis ibn yaزيid اleyli wa ثiqة can ibn shahab الزhri qala akhbaranii curwa ibn zubayr anahu curwa ibn zubayr sa'ala wuxuu weydiiyey caaishata uma almuminiin ayuu weydiiyey can qowli اllahi caza wajal qowlka alla uu yidhi wain khiftum anlaa tuqsiطuu fi اlyatama fankixuu maa taaba lakum min الnisaء aayaddaas fasalkeeda ayuu weydiiyey wa in khuftum haddii aad ka baqdaan raggiyow allaa tuqsituu inaadan cadaalad samaynin filyataamaa gabdhaha agoonta ah oo adinka gacanta ku haysaan oo soo tarbiyayseen ood mas-uul ka tihiin haddii guurkooda inaad cadaalad ku samaysaan aad ka baqdaan e fankixuu waxaad guursataan maa dumar guursada taaba idiin dhiib noqday oo min annisaai dumar ka mida guursada saas ayuu rabbigale leh wa tacaala ninkii gabar agoon ayuu hayaa isagii ayaa waxaa weeyaan soo koriyey maalkeedii hadday maal lahayd gacanta ku hayay isaga ayaa mas-uul ka ah guurna waa u qabanayaa oo maxram kama ahan marka haddii aad cadaalad u samayn karin ood meherkeedii iyo masruufkeedii iyo marashadeedii iyo maamuuskeedii iyo qadarinteedii aadan sidii gabdhihii kaleo ajaanibta ahay oo adinka aadan soo koranin aad ugelaysan adanoo geli karin iyaga iska dhaafo xagga dhiga ee dumarka kale waxaa weeyaan fankixu maa taaba lakum min annisaai mathnaa wa hulaaثa wa rubac maxaa ku xiga fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida midoo unbas ag jooga haddii aad adaaladkacadaalad inaad samaysaan ay suuragal idin ahayn ood inaad jawr iyo dulmi ku dhacdaan oo maalinta qiyama adinkoo inaa uqalacsan aad imaadaan nabigeena wuxuu sheegay sal lla slam qofkii intixaas guursado waa macnihiisa xadiidka kadibna cadaalad aan u samayn ama laba nagood intu guursaday midda aggeed dhanka umbas iskaga bata maalinta qiyaama isagoo muxuu ahaa dadka horey uqalacdaan mogta ama gadaala loo qalacdaa ya weliba qaaliban horaa loo qalacdaa isagoo dhinac uqalacan saas u <laughs> socda ayuu imaanayuu nabigeena cadey sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha hadda aadka runtii dhaqanka hore u jira waxaa ka mid ah oo dhibaatada badnayd ninka soomaaliga ah islaan hore hadduu guursado ood mid dambana ka daba keeno tii hore waa dhaqmaad bixi mogta markay dhaqmaad baxdo wabilaahi towfiiq ayada heblaha waa dhaqmaad baxday waa wax xaq ah mabiid ah iyo sukna wax mabiid ah, ay leedahay haba yaraata ma laha biilka waa la siini dhib ma laha oo xooli dhinacay ka maalaysaa oo weliba khaasatan reer baadiya ayaa u badan laakiin waxa la yidhahdo jief baabkeeda waa la isaga dhammaa waa dhammaatay khalaas iyada laftirkeedina saasay uqaabaysan tahayba saasay uqaabaysan tahayo inay sababtaa laga yaabaa maxaa yeelay khadamaadkii adeegga ay iyada fulin lahayd ayaa laga yaabaa kulli inay waxba ka fulinin oo ilmihii iyo waxyaabihii muxuu aha ummadihii kale aabihin biyaha loo geeyey iyo war saha la yeelay iyo isaga marka waxuu noqonayaa nin cidda laga dhex bixiyo iska noqonaya marka qiilo heli ya nin waalan rito ula buubay wuxuu yidhi maqli jirteen waa dhankaan u bukay dhankaan u bukay marka nin la yidhi adiga khalaas waa fasaxanta gabadhaada yarayd iyo xaaska yara iska aad eh, ficil ahaan lagu yidhi qowl ma jira qowl lagumanaya laba jeerbe isna dhankaas u daysmi marka arrinta ayada waa arrin khatar ah runtii aad iyo aad u dhib badan waana wax iska caadi aho haba yaata maba laga hadlaba islaanta haddii marba dhiigga uu ka go-o oy dhaqmaad baxdo inta badan ilaa dad yar waad arkaysa oo runtii aad dhankaas isaga ilaaliyo laakiin soomaalida uma badna islaamaha yar unbaa xaggood alaaadi marka maalinta qyaam marka qalooc badan in la imaado ayaan aad ugu baqayna marka bal wixii horo tagay cafa allahu salaf allah ka dhige bal wixii dambe aad ugu dadaalno waaya kadibna rabbi aayaddaasaa ah marka tafsiirkeeda ayaa waxaa weeyaan ayaan weydiiyey oo qowlka alle ah corwo ayaa umuna caysho weydiinaya wain khuftum haddii aad ka baqdaan anlaa tuqsiduu inaadan cadaalad u samaynin filyataamaa gabdhaha agoontooda adinka soo koriseen fankixuu guursada maa taaba wixii idiin wanaagsanaada lakum adinka oo dumarka aayaddaas tafsiirkeeda ayaan weydiiyey ayuu leey curwa qaalat waxay tir umuna caaisha yabna ukhtii walaashay wiilkeediiyey oo asmaa binti abibakr daati nitaaqayn ayaa dhashay moogta waxay ku tiri yabna ukhtii walaashay walaalkay walaashay wiilkeediiyow hiya iyada oo muxuu ahaa allaa tuqsitu filyataama markii laga hadlay hiya iyada alyatiimatu waa gabar agoon ah oo takuunu ahaata fii xajri weliyiha ninka weliga ahaa oo korinayey oo xanaanaynayey isaga xijrigiisa iyo gurigiisa ku nool weyaan oo fa la wadaagta fii maalihi maalkiisa ay la wadaagtaa fa yucjibuhu kadibna waxaa cajabgeliyo maalkeedii isaga ahay mogta oo maxoolihii isku maal jiraan fa yucjibuhu waxaa cajabgeliyo maaluhaa maalkeedii iyo wa jamaaluhaa quruxdeedii ayaa aad u cajabgeliyey gabadhii waa kortay marka ay yareed wax weyn maahan lakiin marka ay kortay xoolana waa dhooban yihiin gabadhna waa qurux badan tahay xoolihiina saa gacanta ku gabadhna saa gacanta ku haya labadii waa cajabgelinayaan oo fa yuriidu wuxuu doonaa weliyuhaa ninka weligeed ahaa oo gacanta ku hayay oo laakiin meherka iyo guurka uu qabanayay an yatazawajaha inuu guursada laakiin bikayri an yuqsita isagoon cadaalad samaynin fii sadaaqihaa meherkeeda oo gabdhihii kale hadii la siinay kun iyadu wuxuu rabaa inuu boqol ku tuuro ilan wixii saa gacanta ku hay moogta saas dooni fa yuciiha ahay uu siiyo mila maa yuciiha ahay fa yuciiha uu siiya mila maa yuciiha hayruhu ahay fa yurid wuxuu doonaya waliya weligeeda an yatazawaja inuu guursado biqayri an yuqsita isagoo unan u cadaala farin fii sadaaqihaa meherkeeda fayuiha markaas ka siiyo fayuciha markaa uu siiyo uusan doonaynin mila maa yuciha hayruhu ayrkii wixii la siinaayey ama wuxuu bixinayay hayrkiis inuu bixiyo uusan doonaynin sidaa weyaan fanuhu waa laga reebay an yankixuuna inay guursadaan ilaa an yuqsituu lahuna inay cadaalad u ilaha subaa watala dadka ducafadaa xitaa meherkii in lagu dulmiya ayuu diidaya walow adi soo koraysi aqaad kulahatid maya meherkeeda sideed wa siiso iyo aqeeda waa inaad siiso haddii kale aadan guursanin wayabluqu ay la gaaraan bihinna iyaga aclaa sunnatihinna meherkooda oo mahrumiliga meesha ugu sarrayso oo gabdhaha iyada la nooca ah oo isku da'da yihiin oo isku magaalada yihiin oo qaraabada yihiin meesha ugu saraysa oo la bixiyo meherkooda inay bixiyaan mooyane waa loo diiday inay guursadaan oo min asadaaqi meher ah famir waxaa la faray an inay guursadaan marka haddii gabdhahaas loo diiday maa taaba wixii wanaagsanaaday oo lahunna ayaga ay jeclaystaan oo min anisaa'i oo siwaahunna ayaga ka soo haray aayadda arrinkaasay ka hadlaysaa arrinka ayadda ay ka hadlaysaa curwow waa saasay umuna caaisho ku tiri radi allahu taala anhu adaha curwat wuxuu yidhi marka warkii caaisho wuu dhammaaday kadibna curwa ayaa dib u noqday qaala curwat wuxuu yidhi qaalat caaishatu umuna caaisha waxay tidhi uma intaa kadib ina annaasa dadkii istaftow waxay fatwo weydiisteen oy su-aal weydiiyeen rasulla rasulka sal sl bacdu intaa kadib fiihinna haddana gabdhihii ayay wax weydiiyeen wax ka weydiiyeen waa ka sabri layihin mogta gabdhihii ay ku noqdeen marka loo diiday marka hore mar labaad ay noqdeen faanzal alla in wuxuu soo dejiy caza wajala wayastaftuunaka fi اnisaa waxay kaa fitiya weydiinayaan fatwo weydiinayaan fi اnisaai dumarkii qul ilaahu alla weyne a yuftiikum idin fatwoona oo jawaab idin siina fiihina iyaga wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabi iyo wixii ldinku dul akhriyey kitaabka alle fii yataama nisaa dumarka agoonta ah allaatii laa tu'tuunuuna aadan siinaynin maa meher kutiba lahunna loo qoray oo gabdhihii kale oo ayaga lamidka ahaa xuquuqda ay lahayn aadan siinaynin watarqabuuna aad jeceshihiin an tankixuuhuna inaad guursataan qaalat umuna caaisha caaishatu waxay tihi fankixuu guursada qaalat umuna caaishatu waxay tihi waladii dakara u sheegay allahu alla weyne tacala kor ahay annahu yutla fi lkitaab qur-aanka ama kitaabka in lagu dul akhrina uu sheegay ya alaayat lula waa aayadda hore allatii fiiha ay ku sugnayd wain khiftum anlaa tufsiduu falyataaba fankixuu maa taaba lakum min anisa aayaddan dambe meeshay tilmaamaysa oo rabbiga subxaana watacaala yutla fi kitaab waxaa weyaan ayadaas hore weyaan wain khiftum anlaa tuqsiduu filyataama fankixu maa taaba lakum taasay ahayd qaalat caishatu waxay tihi wa qowlullahi qowlka alle fi laayati اlukra watargabuuna an tankixuunana tafsiirkeeda waxaa weeyaan raqbata axadikum midkiin nicitaanka uu nici ya can yatiimatihi tii hore watarqabuuna an tankixuunadi oo rabitaankaan ku sheegay aada nacaysaan wa tarqabuuna can an tankixuuna wa tafsiirka dambe ka fiiriy marka kow watarqabuuna aada nacaysaan an tankixuuhunna raqbata axadikum midkiin nacbitaanka u naca can yatiimatihi agoontiisii gabadha ahayd oo asaga uu soo korinayey ama korinayey allatii taasoo takuun ahaata fii xajrihi tarbiyadiisa iyo xanaanadiisa ahaatay xiina goortii takuunu ay ahaata qaliilat almaali mid maalkeeda uu yaryahay iyo waljamaali quruxdeed yarta watargabuuna an tankixuuhunna aayadda dambarka waxay ka hadlaysaa tan hore gabdhaha haddii ay maalkooda iyo quruxdooda aadan cajabayso haddii aadan meherkii gabdhihiika lamidka aadan siinayn ha guursanina waa aayadda dambana markay fatwada imaadayna waxaa weeyaan sidii unbaa lasii xoojiyey weliba waxaa lagu daray cilladda loo yeelaa waxaa weeyaan ulmigaad samaynaysaan maxaa yeeley markay maal iyo jamaal leedahayna waadwaad ku ordaysaan markay maal iyo jamaal uu yar yahayna waad nacaysaan marka waxaa weeyaan weyl mutafifiina aladiina yaktalu cala naasi yastawfuun waidaa kaaluu awasanu yaqsinuun baa meesha ka dhici marka sidaa darteed gabdhaha agoonta ah haddii xaqooda iyo meerkooda sideeda loo siinay ha loo guursado haddii aan loo siinaynina duurka ha laga mara saas weeyaan waay fanuhu waxaa laga reeba marka an yankixuu inay guursadaan maa gabdho agoon ah oo radibu ay jeclaadeen fii maaliha maalkeeda oo min yataama الnisaa gabdhaha ama dumarka agoonta ah inay guursadaan kuwa maalkooda ay jecel yihiin ilaa bilqisti cadaalad inay samaynayaan o maalkooda ka taabanaynin sidoo kale waxaa weye meherkii mahrumidlin ay siinayaan mooyane min ajli ragbatihina iyo diidmada ay diidayaan canhuna iyaga markay yihiin kuwa maal yar oona qurux yar marka haddii aad marka ay maal yar yihin qurux yar yihiinba aad guursanaynin ood ceeb asturaynin ood waxaa weeyaan isku toosanaynin xaas ku noqonaynin markii maal iyo ay leedahayna aad waxaa weeyaan aad waxaa weeyaan aad aada jeceshihiin markaas waa in marka lidin ganaaxo oo ama aad cadaalad ka soo baxdaan haddii ay markole soo meesha kama muuqanayso wallahu aclam haddii marka ay maal yar yihiin oy qurux yar yihiin ay guursan lahaayeen ay guursan lahaayeen markaas in laga yar takfiifan lahay ma muuqataa wallahu aclam waa suuragal laakiin uma badno xadii sadde kun xadii kolley waxaan isku noqnoqonaya lakin macnaha la yara fahme baan filaya insha allah xadii saddex kun saddex boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadii saxiix xadiidkan tarjamada aad umuwaafaqsan lakin tegi doonaa qaala imamna s barna isxaaq ibn ibrahim alxandari ibn rahwey weya waa iqatun xuja qaala xadana cabdilcaziiz ibn moxamed addaarawardi waa saduuqun kaana yuxadiu min kutubi hayrihi fayuqdiu can yaziid ibn cabdilaahi ibn lhaad alleythi waa iqatun lahu afraad hy can moxamed ibn ibrahim moxamed ibrahim ataymi miya ibn darkhan ataymi ya saga weyaan ninkan dambe waa runta waa iqatu low afraad waa darkhan taymi runta sax wa marka ibnhaad waa iqatu muktir ninkan dambena waa iqatun low afraad waa maxamed ibrahim ibnu darkhan taymi ya waxyaaba uu la keli noqdo oo ragga kale oo aqraantiisa ayna ayna warinin mhm. an abi salamatin abdiraman waa iqatun faqih qaala saaltu waxaan weydiiyey caaishaa uma almuminiin radia allah ta an dalika arrinkaas ayaan wax ka weydiiyey arrinkee hay waa m waa meherka wa meherka wa faqaalat waxay tihi facala rasulla nabiga lagu faray sal slm oo meherka gabdhaha wuxuu ku guursaday xaasaskiisa calaa danatay casharata awqiya uqiya toban iyo laba uqiya uqiyaduna waa afartan dirham iyo wanashin ay wanisfin iyo nus waa labaatan afartan haddii lagu dhufto marka toban iyo laba meeqay noqonaysaa afar boqol iyo siddeetan wa nashkina waxay noqonayaa amaba naski waa labaatan labaatanka hadii lagu darana shan boqol oo halkaa xirmi wadaalika intaa markii lacag loo rogana amaba xisaabta laisku darana khamsu dirham waa shan boqol oo dirham saasuu nabigana ku guursaday alimaam anasaa'i marka meesha aan joogna alqistu fi asdiqa ayaan joognay haddana xadiidkan maxaa calaaqa calaaqa lama lahan lidalika waxaa weeyaan fi sunan اkubra oo imaamka waa mujtaba waa suqraaga moogta kubraaga ayuu baab u baabaystay ataswiiju calaa khamsamiya dirham ayuu baabaystay marka imaamkan inuu baabka halkaan keeno oo dhiga ayaa haboona laakiin ma dhicin saa weyaan waay xadii saddex kun saddex boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadii saxiix isnaada qaala imaam sacid aqbana maxamed bin abdillah mubaarak المkrمي wya وثiqة xاaفظ qala xadثna cبدرحمن بن هدي waa imaamki qala xadثna dawud بن qays wa ثiqة فاضل عن موسى بن يسار الqرشي wa ثiqة عن أبي هريرة رضي الله ta qال أبي هريرة kaana wuxuu ad aلصadaaqu meherka idaa kaana id kaana goortu ahaaday fiina anaga dhexdanaga rasul rasulka sal slm casharata awaaqin toban owqiya ayuu ahaa marka kii hore toban iyo laba iyo bar oo shan boqoloo dirhama kanna waxaa weeyaan toban oo afar boqol ah see lagu jamcinaya saa hore u waxaa lagu jamcinaya in nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam xasaskiisa uu jiray shan boqol oo ah laba toban uqiya iyo bar saxaabada nabigeena calayhi salaatu salaam iyaga ay ku mehersan jireen dumarka toban uqiya oo udhiganta afar boqoloo dirham sidaasun baa lagu jamcinaya insha allah tabaaraka watacaala wixii damboo imaadana hadda arg sheegnay ayuu noqonaya saxaabadan afar boqol nabiga xaaskiisana alay slat slaam shan boqol sida weyaan xadii saddex saddex boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasaati akhbarna cali ibn xujr cali ibn xujr hy ibnu iyaas waa iqa hy cali ibn xujr ibn iyaas maanta aad ba loogu abtiri mujadan akhbarna cali ibn xujr ibnu iyaas ibnu muqatil ibnu musharmikh ibnu khaalid waa iqa قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي واثقة حافظ عن أيوب بن أبي تمية أبي تمية السختياني واثقة ثبت حجة فقيه وابن عون عبد الله بن عون واثقة ثبت وسلمة بن علقمة التميمي واثقة وهشام بن حسان الأزدي واثقة من أثبت الناس في ابن سيرين دخل حديث بعضهم في بعض meeشhaan فاصلada ka bixiyo فاصلada meeشha ku jirta ha laga saaro ama koomada saa u taqaanaan maxaa yeelay hadalka isla socdaa dakala wuu isgalay xadiiu bacdihim barkood xadiidkooda fii bacdin buu isgalay maxaa yeelay can ayuub wabni cawn wa salma ibni calqama wa hishaam ibni xasaan intaba can muxamed ibni siriin bay ka wariyeen laakiin xadiidka noo imaan doona waa isku leeyihiin macaanidiisa waa macaani ay isku wada leeyihiin maxaa laga yaaba qaarkood inay kelima ay ka tageen qaarkood inay kelimo isdhexgeliyeen qaar inay tawasuceen qaar inay gaabiyeen laakiin macnaha waa isla leeyihiin raawiga ay ka wariyeenna ama sheekhana waa isla leeyihiin waa ibnu siriin maxamed ibn siriin waa imaamku raxima allah jamiic qaala wuxuu yidhi can eh, maxamed ibn siriin qaala wuxuu yidhi ibnu siriin ya h salama ibn calqama ayaa marka ah, cibaaradan marka cibaaradan soo socota intaba horta waxay ka wariyeen moxamed ibn siriin qaala salama salama ibnu calqama ayaa wuxuu marka wuxuu yidhi markuu ariiqadii ama siiqada uu ku wariyay ayuu sheegaya wuxuu yidhi nubitu waxaa liiga sheegay oo inuu yidhi moxamed ibn siriin inuu yidhi nubitu waxaa liiga sheegay can abi lcajfa asulami albasri oo maqbuula ah ayaa liiga sheegay nubitu yaa iga sheegay qofka u sheegay meesha kama muuqda aleyhi marka meesha xadiidka cilad ayaa ariiqaas eh, ninka la yihahda salma ibnu calqama eh, ayaa geli o wa qaala aakharuun raggi kale oo aimada oo ahaa ayuub ibnu cawn iyo hishaam eh, intaba waxay yidhahdeen can muxamed ibni siriin toosay u abbaareen kanna muxuu yidhi waa liiga sheegay marka xataa inqiaacaas meesha ka muuqda oo salama muhiim ma ahan saddex noaima ayaa dhanka kala mareen oo toos maxamed bin inay ka wariyeen caddee haw yani ikaadi qaala salamatu can siriin nubitu can abi اcajfa waqaala aakharuuna can moxamed bni siriin can abi اcajfa ha axsanta ah, axsanta sidaa weyaan ah. waa sidaas maqsuudka arab waa sidaas cibaarada ay khiyaanto maqsuudka waxaa weeyaan nimankan salamo intaanan ka ahayn abulcajfa eh, ninka la yidhaahdo salama ninka la yidhaahdo muxuu ahaa salama eh, ibnu calqama meesha wuxuu ka saaray moxamed ibn siriin soo sida ma maahan Hmm. nubitu can abilcajfa dee taydar ku noqona marka taydar ku noqonay markaas taydar warkaygii hore ood adiga dalfisay ayaan ku noqonay markaas <laughs> marka waxaa weeyaan qaala salama can ibni siriin markuu ibnu siriin ka wariyey inuu ibnu siriin yidhi nubitu an abi ajfa can abi اcajfa inuu yihi ayuu dhanka saasuu yihi marka ibnu siriin ayaa marka abulcajfa inay qofa u dhexeeyo ayuu marka salamo sheegay laakiin raggaanna waxay yidhahdeen can moxamed ibni siriin nubit meesha kuma jirto can abilcajfa toos axsanta sidaa weyaan allah baar fi qaala wuxuu yidhi ibnu siriin qaala cumar ibn اlkhaaab wuxuu yidhi radia allahu taala amiir muminiin wuxuu yidhi alaa hooyayn laa takluu war hasku qaaliyeynina ama ha qaaliyeynina sudaqa nisaa dumarka meherkooda ha qaaliyeynina fainahu qaaliyeyntaas low kaana hadduu ahaan lahaa makramatan karaamo fi dunya adduunyada aw taqwan alla kabaqid cinda allahi alla caza wajala in meher la qaaliyeeyey ayan ahaan lahayd ay wax tari lahayd adduuniya akhrada wax ka tari lahayd kaana wuxuu ahaaday awlaakum kiin idinkuga haboonaanta badan bihi qaaliyeynkaas annabiy nabigana sal slam asaga ahaan lahay isagaa idinkaga hormari lahaa maa asdaqa muusan mehersiinin rasuul rasul ka sl imra'atan haweeney oo min nisaai dumarkiisa ka mid ah walaa usdiqat lama mehersiinin imra'atun haweeney oo min banaati gabdhihiisa ka mid ah akara min intay casharata uqiya toban iyo laba uqiya wax ka badan nashiga waa iskaga jiraan oo carabta jabri ay ku sameyan wixii kasri ah oo nus ah waa iska buuxiyaan ama dhankaana raaci dhankaana raaciyaan nashiga marka meesha kama maqno ha u fahmina marka nashiga inteewa ha u fahmina wa ina rajula ninka la yuqli wuu qaaliyeyni bisaduqati imra'ati haweenaydiisa meherkeeda ayuu qaaliyeyni oo iyada ama ha ku qaaliyeyna ama isaga ha qaaliyeysto xataa yakuuna ilaa uu kaga ahaado asagi lahaa xaaskiisii cadaawatun cadownimo fii nafsihi naftiisa wa xataa yaquula ilaa u ka yihahda kulliftu waxaa dusha liiga dul saaray lakum adinka kulliftu waxaa liigu kalifay lakum adinka awgiin cilqa alqirbati qirbaddii iyo sibraarka xeragiisii ayaa dartiin muxuu ahaa inaan dusha saarto amad ayaa dusha liiga saaray marka macnaha waxaa irbadda xerigeeda ee dusha laga saaray maxay arrinkan waxaa weeyaan waa mahmah carabta ay leedahay oo marka qofka kulliftu laka cilqa alqirda haddii qofku ku yidhaahdo darta ayaan wax culus adag ku saartay waa mahmah looy darta anu qoor xiranay axsanta allah yaftax caleyk darta anu qoor xiranay dhabta ayaan u qoolanahay ya waa cilqa waxaa kaloo jirto cirqa cirqa ayaa jirta ayadna oo lafdi kale ah oo waa cirqa alqirba qirbadii dhididkeedii ayadna waa macno kale lakin macnaha meel saarna marka hore marka carabta waa maal yudrabu fi الshiddati waالtacab qofka inuu dhiboodo oo dartaan u qoolmay markaasa taad u dhaqmaysaa markay adeega ka yara yarayso ama nambarihii inay isugu aadisa ay diidin saxa tacbiir waa la soo fariisana darta ayaan u qoolanahay oo weli aan u daymaysana markaasaad muxuu aad saasoo dhihi yani mushkilad wa islaantii isaga marka waa isku kadeedmayaan waaya iyadana waa nafsa shay oo mushkiladda dhacda ma idiin sheega dumarka ragga way ka tab badan yihiin kama caqli badna lakin wa ka tab badan yihin nabiga ka caqli badneen nabigaa noo sheegay laakiin waa ka tab badan yihin waxyaabaa dhacay oo kolley ragga qaarkiidna inay u joogeen laga yaabo gabadha waxay leedahay konton kun oo doollar liigu mahriyo mana raba konton kaama rabo waxaad yeeli cadowga ay jibin cadowga ummaddan iskaga muxuu ahaa dadkaanaan namberay ugu saxani oo inaan qofkii malaho sharaf badan oo meher badan la siianahan dadkaa iska gedi nabigeena kuuu sheegay qofka ay gelaysaa oo ya almutashabic bima lam yucطa kalaabisi thawbayzuur qofka wax uusan haysanin inuu haysto isu muujiye oo ku faantamo qof laba mara oo zuur iyo been abuura xiran iyuu la tooyay ayuu nabig sal slm waa qof beenaala ah oo isaga naftiisa khiyaami marka gabadhii nimanka marka waa laga tabadalya waxaa leeyahay saas yeel aniga waxaan kaa rabaa kun dolar bas laakiin waraaqda iyo markhaatida iyo dadkaas jamaahiirta oo imaana iyo konton kuna door ii qor muxuu dhihi marka way iska rumaysani sheeko ma isoo gaartay nin oo aabbihiis u imaaday oo ku yihi aba gabadhaasaan rabaa markaasaa wuxuu yidhi gabadhaa rabtaa gabadha miyaa taqaanaa waa qanaa weligeed xataa nin lama hadli asalaamu calaykum xataa weligeed nin madin aabbihiisu ku dhahayaa mota jacaylahay marka idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqowla ma qaalat xadaami waa markaasuu yidhi inay weligeed nin salaamin aaba yaa kuu sheegay markaasuu ayadaa ii sheegtay iyadaa ii sheegtay ma qof dumar ah oo adduunkan jooga oo nin weligeed asalaam asalaam aleyka aniga jirto laakiin qofka markaad waxaan jecel yahay waa indhool waxaas waxaanah waa ka indhalaayi qofkii xataa yaro talo la gaaro wuxuu u arkaa qof waran ku dhuftay wadnaha mar dambe unbu soo baraarugi marka waxba isku dhimin haddii marba aad qof muxua ah, qof jecel aragto wixi uun muxuua ah, kurtama in ah kurtama jaro oo meelihii uun qalqalo laga toos yimi mooyane waxba ma leexin kartid ha iswaynina raggiina meesha fadhiya odayaasha waxaa laga yaabaa walaalihiin adinka ila dhashay ama ilma adeertiinni ama iqribadiinni soddon sano afartan sano ka hore rag aad kala taliseen inay xaasaskooda iyo hadda ay u degan ama qaarkood kala guuray ama kala muxuuha tagay inaad kala taliseenoo meeshii boogtii maalinta ad kala talinayseen maanta ay ku dheganta oo dhibtii iyo rafaadkii aad kaga talinaysa ay ku dheganta berigaana muxuu ahaa islaantii dumaashadeena colowdeen ya walaalkaan colowdeena laga yaabaa maantana cudurkii aad ugu kala talinaysay oo sidiisa oo weliba weynaaday ya ragga qaar ma waraysan ama noo sheegaya galley waad ogsoontihiin muxuu ahaa dadka hoos ugu sheeg sheega in arrimahaas ay dhaceen kuwa kaas ay khuseyn lagama celin karo qofka aslan gabadhaan hadday ninka marba ay ka daba dhacda bas waa khalaas wiilkaan hadduu gabadhaan marba ka daba dhaca markaas wuxuu leeyahay ayadaa ii sheegtay kulla shay ayadaa u sheegtay marka waxaa weeyaan marka ninka noocaasa konton kun hadda aan qorno laakiin kun dolar ayaan kaa rabaa yaa u sheegay marka inay hadhowtay kun dolarka rabaysa iyadaa u sheegtay kadibna qaar waatawaa ta badan yihiinoo waxay samaynayaan marka markii muddo yar la joogo maba rabta ninkan guurkiisa maba rabto aslan maba rabto guurkiisa khaasatan waxaa u badan dumarka guurarka soo marmaray oo tabtooda ay aad u xoogeysatay maba rabta kontonkaas kuna u socotaan waxay rabtaa kontonkaas kun markii muddo yar la joogo sanadka waa la joogo iyo waxbaa isku hagaajini heer waxay marka gaarsiinaysaa ninkii inuu furo ila heer marka adiga meel lagaa soo xir maxaad samayni kunkaada dolar mark intuu kontonka dolar soo qaado ayaa wuxuu le kunka dolar labaatan waxad yeeli baa ku fura idhaaf beeraala tuuga konton kuna dolar keen waan furana saxwa keen kontonka maxkamaday marka ba geynaysaa iyo odayaal iyo tolay ugu yeeri kontonki kun ayay jaf siin arinta ayada dhacday oo dhacday oo dhacday wiilkana wuxuu taagan yahay ayadaa ii sheegtay ayadaa kaa bixis marka ku taala marka waxaa weeyaan sayid cumar marka wuxuu ley radi allahu taala haddii marka ay wax karaamo adduun iyo taqwo alla ahaan lahayd nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam ayaa waxaa weeyaan dumarka meherka meher badan siin lahaa waay kaana awlaakum bihi annabiyu sal slm maa astaa muusan mehersiinin rasul maratan haweeny min nisaai dumarkiis ka mid a walaa ustiqat imraatun haweeneyn lama mehersiinin oo min gabadhihiis ka mid a akara min intay casharata awqiya toban iyo laba awqiya iyo nus nusku waa la jira ka badan lama siinin wa ina arajula ninka la yuqli bisuduqaati imraati haweenaydiisa meherkeeda ayuu qaariyeyni xataa yakuuna ilaa uu kaga ahaada laha iyada cadaawatun cadaawo fii nafsi naftiisa wa xataa yaquula ilaa uu ka yihahdo kulliftu lakum waxaan dartiin qoorta liga saaray cilqa alqirba yani waa u qoor xirana xaalad adag ayaad igaarsiiseen wa kuntu waxaan ahaa waa ninka la yihahda saas waxaa dhihi ninka la yihahda abulcajfa ayaa dhihi wa kuntu waxaan ahaday hulaama wiil carabiyan ee carabi ah muwaladan ee muwalada naam ya waa waxaa weeyaan waa شhan boqoloo dirham شhan boqoloo oo fido ah feerihii marka inta udhiganta aniga dee sarafla mehiyo ya aye dahabka iyo doolarka meesha lagu gada dadka jooga dubay waa laga heli ya waxaan umalayna ir shanta boqol oo eh, taqriiban shilimaadka oo fidada ahaa oo shan boqol ah ayaa hadda la raadin wax badan ma umayna wax un adiga waxaan umalayna wax aad u badan ma alla yaraan badana oo wax un muxuu aha ragga iska wada bixin karaan ragga xataa xerta masjid fadhida oo xirmarodiga iyo hadda aan gaarin oo xirta caadiga waxay iska bixin kartaa intaan umayna wallahu aclam bala la soo baara shantaas boqol yaan usoo hogin intay hadda ay joogto maanta aan ku hadlaynayna garaab ma ahan afar iyo afar iyo toban kun afar iyo toban kun oo shilin kaas walcuhdatu calaa man afta halkaas fatwada u doonta marka afariy toban kun bas haddii aad afariy toban kun aad hesho wa kaa yaraba afariy toban kun kaa yar isulugoyd kun doollar ka yar wax kaa qaada meeshaan ma jirto waaye wa kuntu waxaan ahaa hulaama wiil carabiyan ee carabiya muwaladan muxuu yidhi muwaladantaas muxuu ka sheegay sheekh maxamed muwaladan muxuu ka sheegay wiil koleyb reer beled inuu yaha laga yaba wallah alam waan fiirin doonaa falam adri annaga muwaladka may taas uma maynaya cunug waxaa weya carabi o laakiin oo dee beledjoog waa koleyb sida ka muuqato war falam adri ma aanan gelinin ma cilqu lqirba cilqu lqirba wax loola jeedo waan fahmi waay qaala cumar wuxuu yidhi dabcan ya ya Ah. waa xerga oo qirbada iyo sibraarka ku xiran lafdi ahaan waa saas waa xablu alqirba xerga qirbada wa waxaan dagta qoorta u gashtay xerga qirbada wa ah, muxuu ahaa lafdi ahaan laakiin macnaha saas ma macnaha waxaa weeyaan shiddo iyo culays ayaan qoorta gashtay dagtaa wa mogta ma mararka qaar lafdi ahaanteeda haddii aad fasirta meel kale kula aadi marka alamaal tuuradu kamaa hiya qaala cumar wuxuu yidhi marka waukraa mid kalena qabso abulcajfau mid kalena qabso yaquuluuna ha ay yidhahdaan liman qutila qofka lagu dila fii sabiila i fii maghaaziikum dulaanadiinna aw maata iska dhinto ood leedihiinna qabso qutila fulaan hebel ayaa la dilay shahiidan xaal u yahay asagoo shahiid aad leedihiinna aw ama maata wuu dhintay fulanan fulan shahiidan xaal u yahay mid isagoo shahiid aad leedihiinna ayadana qabso ayadana wax sax maaha ad ula jeeda ood qof shahaadada iskaga qalaysaan waa hahiid waa hahiid iska leedihiin ayadna agga dhig waa arrin aan la ogoleen wa ama waa arrin foolxun wa walacalahu waxaaba laga yaabaa an yakuuna inuu ahaaday qad awqara mid culseeyey cajuza daabatihi gaadiidkiisa iyo daabadii u saarnaay qaybteeda dambe mid cunays saaray aw amaba dafa raaxilatihi hashiisa kooraheeda iyo surjiga saarnaa mid culays ka dhigay oo ka buuxiyey dahaban ka buuxiyey aw wariqan ama fidlo ka buuxiyey muxuu gu buuxinayaa yalubu isagoo dalba atijaarata ganacsi ninka aad leedahay shahiidnimo ku dhintay oo shahiidnimo muxuu ahaa lagu dilay aad leedahay waxaaba laga yaaba nin ganacsi doona inuu ahaa oo waxaad shuql aan ku marka taana iska hubiya waa wax sahmaane abkaad udhehaysaan falaa taqulu dakum arrinkiina sadhihina oo saa hadhihina walaakin warka lagulaabi qulu waxaad tidhahdaan kamaa qaala nabi nabigan sl sl slm man qutila qofka lagu dilo hebel ha dhihini man qutila qofka lagu dilo fii sabiili aw maata ama dhinto oo jidka alla ku dhinto e fa huwa isaga fi janati janna ayuu ku sugan yahay saas dhaha laakiin hebel iyo gooni mid ha sheegin xadii saddex kun saddex boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam abarna alcabaas ibn maxamed adduriy wa iqat xaafi qaala xadaana cali ibn xasan ibn shaqiiq almarwasi wa iqat xaafid qaala anbaana cabdulahi bn mubarak waa imaamkii can macmar ibn rashid alasdi can zuhri can curwat ibn zubayr can ummi xabiiba bint abi sufyan weya radi allah ta um muminiin ana rasul rasulka sal slm tazawajaha wuu guursaday wa hiya iyadana biardi xabashati iyadoo dalka xabasho joogto zawajaha nabigu waxa u guuriy ala sl najaasho ayaa u guuriyey nabigeen waamharaha wuxuu meher ugu dhigay arbacata alaaf afar kun wajahazaha wuu ka soo diyaariyey min cindii agtiisa oo gabadha markii la dhisaa mogta ama la aroosa waa in la diyaargaray wabacaa biha wuxuu la soo diray oo soo raaciyey magaca shuraxbiil ibnu xasana ayuu soo raaciyey oo nabiga si uu gey walam yabca ilayha rasul nabiga uusan u dirin oo ma bixinin bishayin waxna laakiin najaashi ayaa nabigana kusoo karaamay oo meherkeedii iyo macal wax aad u qiimo badan kusoo raray gabadhaas nabigeenna si looga aqalgeeyo wa kaana wuxuu aday mahru nisaa'ihi dumarkiisa meherkoodana arbaca miata dirham nisaa'ihi culimada marka waxay leeyihiin ay nisaa asxaabihi saxaabadiisa dumarkooda meherkooda wuxuu ahaa hee arbacu mia dirham afar boqoloo dirham baaba taswiiji gurin qofka in loogu guuriyo calaa nawaatin laftimireed miisaankeeda oo min dahabin dahaba ah, meeqa garaam camal ay noqonaysa iyadoo kuusan shan garaam inay noqoto ma laga yaaba suuragal shan garaam ku dhufo marka min lix kun meelahaas u jooga rumaynaa waa soddon kun taqriiban meelahaas inaad shan gaarin waa laga yaba laba iyo saddex iska noqdona suuragal waaya xadiis saddex kun saddex boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna maxamed ibn slmt muraadi wاlxarث ibn miskiin qira'at calيh waan asmع wlafظ lmuxamed ibn slm weyaan can ibn qasim cbdiرaحman qasim cutaqi can malik ibn anas dar hijra can xumayd ibn abi xumayd طawil alkhuzaaci mawlahum wahiqaة mudlis can anas bn maliki radi اlah ta ana cabdiraحmaan ibn cawf saxaabiga jailka taajirka ahlu jannadan ahaa nabigeena u sheegay inuu ahlu janno yahay jaءa ilى nabi nabig sal slm muhaajir ayuu ahaa wa bihi isagana aharu الsufra catar aroos raadkiisa ka muuqta catarka caadiga kan aroos waa kala duunaan jiray fasalu rasul nabig wuxuu weydiy sal slm ama boorboora cadar yar mxuu ahaa oga ruutrud uu ku jiro faabara wuxuu sheegay nabiga ayaa weydiy faabara wuxuu sheegay anahu isaga tazawaja inuu gursaday imraatan haweeney oo min ansaari ansaarida faqala rasul u sl slm kam suqta ilayha miiqaad ukaxayso xoola oo meher maxaad ugu dhigtay qaala wuxuu yidhi ziinata nawaatin suqtu waxaan kaxeeyey ama angeeyey ama sallamtu ziinata nawaatin laftimireed miisaankeed oo min dahabin dahab ayaan geeyey qaala rasul wu sl slm awlim weliima samey muraad iyo xaflad walow bishaati neef ariba ha noqde saas ayuu nabig sal sl xadis saddex kun saddex boqol iyo labaiy kontonaad waa xadis saxiixa qaala imam ibn sacd akhbarna isxaq ibn ibrahim qala xadana nadr ibn shumayl almaazini iqatun tabt qala xadana shucba waa imaamkii qala xadana cabdilcaziz ibn suhayb albunani mawlaahum waa iqa qala xadana anas malikin yaquul isagoo leh qaala cabdiraxman cf wuxuu yidhi ra'aanii waxay arkay rasuula nabiga ala arka sal slm wacalaya ana bashaashatu alcurs farxad aroos iga muuqata meesha waa ujeedaan ragga oo kaskaabulada meesha layska qaado farxad ayaa kaa badani faqultu waaan tazawajtu waxaan guursaday dabcan nabig inuu weydiya laga yaaba oo xatarka iyo farxadda iyo wejigiisa iyo dalaalkii qaala wuxuu yihi faqultu waaan tazawajtu waxaan guursaday maratan haweeney oo min ansaari ah ansaarin qaala wuxuu yihi kam asdaqta miqaad ugu dhigtay meher qaala wuxu yihi zinata nawaatin laftimireed miisankeed oo min dahabin dahaba xadid saddex kun saddex boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadid daciif una dambeya caashirka insha allah tabaraka wataala caawa قال الإمام نسائي أخبرنا هلال بن العلاء الباهلي الرقي وصدق قال حدثنا حجاج بن محمد العروة ثقة ثبت اختلط في آخره قال ابن جريج حدثني عمر بن شعيب وحويان صدوق حاء وأخبرني وتحويل الحديث ويان صادق أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم المسيسي وثقة قال سمعت حجاجا أيام كم يقول إسوار قال ابن جريج can amr ibn shucayb waa saduq can abihi abiis oo shucayb ibn muxamed ibn cabdillahi bn camr weeyaan waa saduq isna can cabdillahi bn camr bn cas cabdillahi bn cumr waa cabdillahi bn camr ibn cas radi allahu taala anhu ana nabiya nabigan sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ayuma imra'atin haweeney la arko oo nukixat lagu guursada calaa sadaaqin meher aw xibaa'in ama siisma aw ciddatin ballanqaad qabla cismati annikaax intaanan guurka la xihin ka hore fa huwa lahaa iyada ayaa iskale wamaa kaana wuxuu aada bacda cismati nikax guurka markuu dhaca kadibna fa huwa liman uctaahu qofkii la siiyo oo gacanta ku qabta weligii aabihii askara weeyaan waa xaqu maa shaykan ugu xaqnimo badan ukrima calayhi rajul ninka lagu karaamay ibnatu waa gabadhiisa aw amaba ukhtuhu oo walaashii weeyaan xadiidkan markii yaradii iyo howlihii la qaadanayay ayaa culimmada iyo akhyaarta ay u yara agmarmaraan laakiin xadiidka muxuu yahay waa xadiid daciifa wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja hada wallahu aclam وsلى الlaه وsلم على عبده ورسوله mصطفى